بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين درسigeeni u dambeeyey waxaynu ku guda jirnay baabu qowli الlahi tacaalى inaka la تhdي man axbabta waxaynu akrinay xadiidka ka waramayey wafaatu abi طaalib cami rasuuli الlah geeridii abu طaalib oo ahaa rasuulka salى الlahu عalيه wasalam adeerkii waxaana aynu tilmaanay shaahidka ku jira inuu yahay xadiidku inuu caddaynayo rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim inaanu waxtar iyo waxyeello toona isagoo aanu haynin waayo haddii nafcigu gacanta uugu jiro waxtarku adeerkii ayaa u hanuunin lahaa waana hanuunin kari waaye sidaas oo kale inaanu wax waxyeello cidna aanu ka difaaci karin adeerkii abu aalib ayuu ka difaaci lahaa gaalnimada iyo cadaabka laakiin ilaahay baa subxaana watacaala ku yidhi inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa marka xadiidka ama qisada dhowr ishkaal oo ku soo arooraaya ayaynu tilmaami lahayn ishkaala koowaad wuxuu yahay rasuulka sala allahu calayh wasalam hidaayada ama hanuuninta waa loo diiday inaka laa tahdi man axbabta waxaa kaloo qur-aanka ku soo aroortay aayado kale oo rasuulka sala allahu calayh wasalam sifadaa usugaaya wa inaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim dood markaa sidee laysu waafajinayaa waxaa laysu waafajinayaa in la yidhaahdo hidaayada rasuulka loo diiday waa hidaayat tawfiiq macnaheedu waxa weeye cidna hanuunka ma waafajin kartid hidaayada rasuulka loo sugayna waa hidaayat dilaal walirshaad waa hidaayada ah dadka xaqa inuu tuso oo u sheego oo u caddeeyo ishkaalka kale wuxuu yahay abu aalib oo geerida ay ku soo xaadirtay haddana rasuulku inuu ka dalbaayay inuu toobad keeno oo uu islaamo ayaa xadiidku uu tusinaya ilaahayna qur-aanka wuxuu ku uhi walaysat itawbatu liladiina yacmaluuna alsayi-aat xata ida xadara axadahum almowt qaala inii tubtu اlآan wala aladiina yamuutuuna wahum kufaar tawbad laga aqbali maayo kuwa xumaanaha sameeya oo marka geeridu ay ku soo xaadirto sakaraatulmawtka ay ku jiraan yidhaahdo iminka ayaanu toobad keenay waa xaaladaha tawbadu qofka ay ka xidhmayso xaaladaasi ka mid marka iyadoo sidaasoo seebu rasuulka abu aalib uu uga dalbaayay inuu toobad keeno ahlulcilmiga qaarkood waxay leeyihiin lamaa xadarat abaa aalib alwafaat loogama jeedo sakaraatulmowtkii laakiin waxaa looga jeeda calaamaat almowt baa ka muuqday inaanay nolole aanay u laabnayn wuu qirirci lahaayo way ka gurmaysay macnuhu ma aha ahlulcilmiga qaarkoodna waxay idhaha arrintani waxay ku gaar ahayd abu aalib sida loogu gaar yeelayba isagoo gaala inuu rasuulku u shafeeco qaaday ayaa isagoo xaaladaa ku jirana inuu toobad keeno toobadda laga aqballa hadduu toobad keeni lahaa loogu gaar yeelay ishkaalka saddexaad ee xadiidka ku jiraa wuxuu yahay waxaa xadiidkan ku jirta aayadda ma kana linabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin walaw kanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim inay abu aalib kusoo degtay waxaanaynu ogsoonay aayaddaasi inay tahay madaniya oo suuratu tawba ay kamid tahay oo bacda alhijra ay soo degtay abu aalibna waxaynu ogsoonnahay inuu maka uu ku dhintay qabla alhijra hijrada ka hor marka aayadda hijrada kadib soo degtay sidee bay ugu soo degtay qisada abu aalib oo hijrada horteed waxa weeyaan ahayd waxaa taana ahlucilmigu ay kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen marka la leeyahay abu aalib ayay ku soo degtay faأnzl اllah عaزa wajala ma kana lلnabiy wاladina aamanu an ystakfiruu lilmushrikiin maaha macnaheedu qisadiisu markii ay taagneyd ba aayaddaasi ay soo degtay laakiin macnuhu waxa weeyaan aayaddaas macnaha ay ka hadlaysaa waa qisadaasi abu aalib macnaha ku sugan ayaa xukumkeeda ama xukumkiisa aayaddaasi ay ka hadlaysaa waana idhahan saxaabaddu waxaa si kusoo degtay waa idhahan saxaabadu iyagoo uga jeeda macanaa masaladaasayna tusinaysa waayo fiihi masaa'il masaaisha baabka ku jirta alula masalada kuwaa tafsiru qawlihi tacaala inaka laa tahdi man axbabta tafsiirkeedana waad maqashay hidaayada rasuulka loo diiday inay tahay hidaayatu altawfiiq walilhaam maxabada rasuulka loo sugaya laleeya man axbabtana ama waa maxaba abiiciya maxabat lqaraaba ama man axbabta ee man axbabta hidaayatahu weyaan macnuhu ta dambe ayaana raajixa siyaaqa aayadda marka la eego athaaniyatu tafsiru qawli yihi ma kana linabiy oo aayaddaasina waxay tusinaysaa inay xaaraan tahay kuwa gaalada in ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyo walow qaraabadaaba ha noqdaane oo ilaahay naxariis loo weydiiyo lagumana tukan karo loomana ducayn karo qofku mar haddii gaalnimo waxa weeyaan uu ku dhinto xataa waxaan banaanayn in laga argagaxo dhimashadiisa iyo geeridiisa bal waxa weeyaan almuslimuuna yafraxuuna bimawtihim bimawti alkufaar oo mustaraaxun minhu weyi waa mid laga nastay qofka gaalnimo ku dhinta aلثالثة وhiy المسألة الكبيرة masalada weyn weeye تfsيr qwl yihi قل laa ila ilا اللh laa إلaha ila الlah dheh macnaheedu waxa weeye ku dhawaaq oo macnaheeda اعtiقاado waxa alaala wixii shirki iyo gaalnimo aad samayn jirta ha kaa reebto bkhilaafi ma tafsiirkeedu wuxuu khilaafsan yahay shayga عalayhi ay ku dul sugayeen man ydعi اcilm kuwa cilmi sheeganaya ayaa umalaynaya laa ilaha ila allah inay tay kelmada afka laga yidhaahdo xataa macnaheeda yaan la ictiqaadin oo yaan lagu camal falin qaar cilmi sheeganaya ayaa laa ilaha ila allah waxay ku fasiraan laa qaadira cala alikhtiraaci waliijaadi walibdaaci ila allah ma jiro mid awooda inuu shay ikhtiraacuu hal abuuro oo uu jirsiiyo ilahay mooyaane macnuhu waa sax oo mid arrimaha awoodaa ma jira ilahay mooyaane lakin dee laa ilaha illah macnaheedu sidaa ma aha hadduu laa ilaha illa macnaheedu sidaa yahay abu aalib miyuu diidi lahaa waabuu aaminsanaabe bal kufaar oo dhan kufaaru quraysh oo dhan baa sidaa aaminsanaa anahu laa khaaliqa walaa maalika walaa mudabbira walaa muujida walaa mukhtarica ila allah ka macnaheedu inaanu sidaa ahayn ee macnaheedu yahay sida iyaguba u fahmeen ajacala aalihata ilaaha waaxida ina hada la shayun cujaab in cidda la caabudayaa mid qah mid qura noqdo kadalika tafaasiir fara badan oo baatila baa jirta oo casri kastaba waxaa jira dad laa ilaha illa allah tafsiirkeeda khalda oo qolada tabliiqa la idhaaba tafsiirkeeda waa khaldaan oo tafsiir maxamed ilyaas uu dejiyey bay ku fasiraanoo kitaabkii sunahaba khilaafsan waxaa laa ilaha illa macnaheedu waxa weeye ikraaj alyaqiin alfasid cala alashyaa wa idkhaal alyaqiin asaxiix cala allah hadal rakiikahoo aada moodo hadalkii falaasifada iyo ahlulkalaamka oo haddii macnihiisa istiraa soo ururi uu noqonaayo ilaahay mooyaane wax kalaba inuu yaqiin yahay ha aamini wa hada bail alaa tactaqid ana uluuca shamsi amrun yaqiini cindak qoraxdu inay soo baxdo agtaada miyaana yaqiinhayn iminka bishii rabadaan inaad ku jirto miyaanad yaqiinsanayn inaad dhimanayso miyaanad yaqiinsanayn yani waxaynu yaqiinsannahay maaha allah subxaana watacaala qura waxyaaba badan baynu yaqiinsannahay oo kale marka waa tafsiir isaguna falsafiya wey oo ahlulkalaamka laga dhaxlay ee tafsiirkii qur-aanku tusiyey maaha oo qur-aanku laa ilaha ila allah u inoo fasiray dalika biana allaha huwa alxaq wa ana ma yadcuuna min dunihi albail macnaheedu waa kaa ilaahay ayaa xaqa kelidii xaq lagu caabudaa wax allaale wixii ka sokeeyana waa bail nabi maxamed baa fasiray faltakun awala ma tadcuum ilayh shahaadati an laa ilaha ila allah riwaayadda kale ayuu ku fasiray ila an yuwaxid allah laa ilaha ila allah macnaheedu inuu yahay an yuwaxid allah ayuu rasuulku sheegay sala allahu alayhi wasalam man qaala laa ilaha ila allah wakafara bima yucbad min duni illah marka laa ilaha illah tafsiirkeeda cid kale la weydiin maayo qur-aanka ayaa fasiray oo waxaa fasiray waxa weeyaan sunada iyo axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam tafsiir kastoo kaa khilaafsanna waa tafsiir batil oo marduuda wey dad fara badanna haddaad tiraa maanta laa ilaha illaa macnaheedu waa maxay ilaahay mooyaane ilaah kale ma jira bay ku odhanayaan waa in hadalka la suxbo la yidhaahdo ilaahay mooyaane ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahyo kale waa jiraan laakiin waa ilaahyo baatila wey ilaahyo kale inay jiraanna intaasoo aayado qur-aan ayaa tilmaamay laakiin waa ilaahyo baatil oo aan xaq aan ahayn alraabicatu ana aba jahlin aba jahl iyo waman macahu raggaa la joogay ee kufaaru quraysh ka mid ahaa yacrifuuna way garanayeen muraada nabiyi sala allahu aleyh wasalam ujeedada rasuulku uu ka lahaa qul laa ilaha ila allah war laa ilaha illa allah dhe markuu rasuulku lahaa wuxuu ujeedo way garanayeen id dakala markuu soo galay qaala lirajul ninkii uu ku yihi abu aalib ahaa qul laa ilaha ila allah faqabax allahu aba jahlin waxaan filaya in halkaasuu ku jiro sakti faqabax allahu man abu jahlin soo ma faqabax allahu abaa jahlin buu ii qoriyay faqabax allah ilaahay foolxumo dushaa kaga tuuro man mid abu jahlin abu jahl aclamu minhu uu uga aqoon badan yahay biasli islaam oo abu jahl wuxuu fahamsanaa laa ilaha illa allah inay shirki oo dhan ay ka reebayso balka markaa muslim sheeganaya laa ilaha illa lah inay aan fahamsanayn shirkigii samaynaya isagoo laa ilaha ila lah ku qawlaya alkhaamisatu jidduhu sala allahu alayh wasalam dadaalka rasuulku uu ku bixiyey iyo mubaalagatu xeel dheeraanshaha uu ku xeel dheeraaday fi islaami cammi doonista uu doonaya adeerkii inuu islaamo laba sababood baanay taasi lahayd sababta koowaad waa alqaraaba dee adeerkii ayuu ah khayrkii wanaagga markaa waa la jecla sababta labaadna waxayd abu aalib wuxuu ahaa nin waxa weeyaan rasuulka garab istaagay oo difaacay isagoo gaal ah. marka haddii taa islaamnimo uu ku darsan lahaa waxay noqon lahayd nicma cadiima asaadisatu alraddu calaa man ciddii radintooda zacama sheegatay islaama cabdilmualib cabdilmualib inuu islaamay iyo wa aslaafihi kuwii cabdilmualib ka horreeyey inay islaameen wa kadalika kuwa sheegtay abu aalib inuu islaamay oo imika qolooyinka shiicadu waxay aaminsan yihiin abu aalib inuu muslimnimo ku dhintay taasina waa aragtaa xadiidku inuu buriyey fa kaana aakhiru ma qaal huwa calaa millati cabdilmualib huwa calaa millati cabdilmualib hadalkii u dambeeyey ee laga maqlay abu aalib muxuu ah inuu sheegay inuu diintii aabihii cabdilmualib oo kufri iyo shirki ku binaysnayd inuu haysto saasi awgeed baa waxa uu qoray sheekhuna abu cabdillaahi alqasim aticizi وmin mashaaikhina fi اlymn kitaab waxa weeyaan mujalada oo uu ku burinayo ictiqaadka shiicadu ay aaminsan yihiin abu طalib inuu ku dhintay islaamnimo asaabicatu kownuhu salى اllahu alayh wasalam ahaanshaha uu ahaa rasuulku istakfara lahu mid ilaahay dembi dhaaf u weydiiyey abu طalib falam yukfar lahu looma dhaafin abu طalib hadee gaalnimo ayuu ku bal nuhya can dalik waaba loo diidayba arrintaa rasuulka sala allahu alayh wasalam taasina maxay tusinaysaa yani ana ana rasuula laysa lahu min alamri shay ciduu doona in loo dembi dhaafo looma dembi dhaafi bal waaba loo diida ooba laga nahiyeyba athaaminatu masalada sidee madaratu asxaabi suuq saaxiibada xumxumi dhibaatada ay ku u leeyihiin cala alinsaan qofka oo saaxiibka xumi qofka diintiisa ayuu ka fasaahadinaya oo abu aalib labadaa kaafire ag fadhiyey oo saaxiibo xunxun ahaa ayaa ku yihi atargaba can millati cabdilmualib waxay u laqineen inay xusuusiyeen xujatu ibliis oo ama diintii aabbaha ka tegi si awgeed baa rasuulku yihi sala allahu alay wasalam almaru calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalif qofku marba wuxuu la diinay la dhaqan noqdaa ciduu la saaxiib yahay ee midkiin ha ka fiirsado ciduu la saaxiib yahay attaasicatu madaratu tacdiimi alaslaaf dadkii hore weyneynta la weyneeyaa dhibaatada leedahay iyo walaa kabir kuwa waaweyn marka weyneynta sheekh wuxuu uga jeedaa weyneynta xaqdarada ah laakiin qofka cilmi leh cilmi kaaga weyn ama da kaaga weyn inaad ixtiraamtaa islaamkay kamid ta walaysa mina man lam yuwaqir kabiirana wayarxam sagiirana wayacrif licaalimina xaqa rasuulka ayaa yidhi naga mid maaha kaan ka weyn ixtiraamin ka yar aanu naxariisan caalimkana xaqiisa aanu garan laakiin waxaa looga jeedaa weynaynta dadkii kaa horreeyey iyo kuwa kaa waaweyn aada weynaynayso ee ay ka dhalatay inaad nusuusta aada khilaafto oo hadalkooda aada ka horeysiiso hadalka ilahi hadalka rasuulka oo baatilkii iyagu ay aaminsanaayeen ama ay samayn jireen aad ku adkaysato adigoo leh waxaan ku dayanayaa dadkii iga horreeyey dadkii iga waaweynaa alcaashiratu ashubhatu shubhada lilmubtiliin kuwa ahlulbailka ugu sugan fii dalika hadalkan ay yidhaahdeen abu jahl iyo ninkan kale liistidlaali abi jahli bidalik daliishiga abu jahl uu daliishaday awgeed uu yihi atargab can milati cabdilmualib marka mubdiliinta shubahadoodu waa taa horena waynu usheegnay marka xaqa loo sheege nusuusta loo sheego shubahadoodu waa targabu can milati cabdilmualib iyo tii fircoon yihi famaa baalu lquruuni lula iyo tii kufaarta kale ay odhan jireen ina wajadna aabana calaa umma wa ina cala aathaarihim muqtaduun ahlu daliilkoodu waa ka marka aad u sheegtay ilahay hadalkiisa iyo hadalka rasuulka ee uu soo oodme uu soo xidhmo ayaa wuxuu ku odhanayaa oo iminka ma waxaadna leedahay dadkii hore o dhami way khaldanaayeen ayaa ku yihi dadkii hore o dhami way khaldanaayeen dadka hore o dhan aduma waxaad utaqaana inta adu ku dayanaysay wy dadka hore o dhami ma shirkigay samaynayeen maana dadka hore ahlu tawxiid ku jirin ma dadkii hore waxaa khaldanayd intii shirki samaynaysay intii bidca samaynaysay intii laakiin ilaahay keliyeyn jirtay ee sunnada rasuula ku taagnayd dee may khaldanayn qaala alxaadiyatu cashara ashaahidu markhaati baa ugu sugan xadiidkan likownil acmaali acmaashu inay tahay bilkhawaatiim halka ay ku khatimanto mid laga eegayo liannahu law qaalaha hadduu odhan lahaa abu aalib laa ilaha ila allah lanafacatu way anfici lahayd oo noloshiisu tawxiid ay kuatim mid ku khatimantay ay noqon layd walow shirki badaniba ha ka horreeye athaaniyatu cashara ata'amul in loo fiirsado fi kibari haadihi shubha shubhadan weynideeda fii quluubi daaliin kuwa lunsan quluubtooda ay ku weyntay waa shubhade hadii shubha targabu can millati cabdilmualib ma diintii aabbaha iyo awowyaasha baad ka tegi doonta lianna fi lqisa maxaa yeelay qisada waxaa ku sugan anahum lam yujaadiluu rasuulka inaanay kula doodin ilaa biha iyada mooyaane wax daliiloo kale may sheegin xataa may odhan waa beenaale wuu khaldan yahay waxaanu wadaa diin maaha xujo kale may keenin maxay la hortaagnaayen rasuulka targab can milati cabdilmualib taasun irbadaasi injection kaasun bay siinayeen abu aalib irbadaasi ayuunbay ku mudayeen diintii aabbaha waad nici doonta maca mubaalagatihi sala allahu alay wasalam isagoo rasuulku ku xeel dheeraaday yeedhmada abu aalib uu yeedhayey iyo wa takriirihi celcelinta uu kusoo celceliyey oo uu lahaa qul laa ilaha ila allah faliajli cadamatiha weynideeda awgeed ay shubhadaasi quluubtooda ku weyn tahay iyo wuduuxiga caddaantay caddahay cindahum agtooda ayaa iqtasaruu caleyha iyaduna ay ku gaabsadeen oo daliil kale oo xujada rasuulka ay ku muwaajaheeyaan ama ay kaga hortagaan ba aanay sheeginba markaa ti ayuunbaa maantana qaa'ima asbaabta shirkigu u faafay iyo bidacuna waxaa jahliga marka laga yimaada waxaa u waaweyn waxa weeyaan aliqtidaa bilakaabir walaslaaf taqliidka lagu dayanayo dadkii waaweynaha hore iyo dadka waxa weeyaan nacam waktiyo lasoo dhaafay jiray iyadoo xujada mar walba shaydaanku dadka u laqinayo baabu maa jaa wixii ku yimi buu baabi ana sababa kufri bani aadam bani aadamka kufrigooda sababtiisu inay tahay wa tarkiim tagista ay ka tageen diinahum diintooda ay ka tageen sababteedu inay tahay huwa isagu alguluw xadgudubka ay ku sameeyeen fi saalixiin dadkii saalixiinta ee wanaagsanaa wuxuu leeya alimaam sulayman ibn cabdillaahi ala shaykh markuu sheekhu abwaabta hore kusoo sheegay ma facalahu cubaad lqubuur maca alamwaat min ashirk waxay sameeyeen dadka qubuuraha caabudaa oo ay ku sameeyeen dadkaasi waxa weeyaan dhintay oo shirki ah iyo araada an yubayina sababa dalik liyuxdara aw liyuxadira minhu ayaa wuxuu doonay shirkigaas sababtiisa inuu caddeeyo wa huwa alguluw laa siyama bisaalixiin alaalo waxaa shirki aada maqlayso asalkiisa waxaa sababta u weyna uu lahaa asbaab kale waa leeyahay waxayd alguluw fi saalixiin fainahu aslu shirki qadiiman waxadiian bui guluwiga lagu sameeyo dadka saalixiintaa oo darajadii ilaahay uu dejiyey la dhaafiyaa oo lagu talax tagaa shirkiga horaysiyo dambaysaba isaga ayaa asal ah liqurbi shirki bisaalixiina min anufuus faina shayطaana yudhiruhu fi qalbi lmaxabati wاtaciim sababta maxay tahy shaydaanku guluwigaa lagu samaynaayo dadka saalixiinta ah ee shirkiga marka dambena dhalaya sabab u noqonaya wuxuu dadka ugu sawiraa inuu yahay maxabatu saalixiin ku odhan maayo dee guluwi ku sameeyo shirki samee dadka saalixiintaa jeclow buu ku odhanaya oo dadka saalixiinta ah ixtiraam oo weyne deetana jacaylkii iyo weynayntii iyo ixtiraamkii ayaad qadarkiisii dhaafinaysa dabeeta markaad qadarkiisii dhaafisa natiijada soo baxaysa iyo midhaha arrintaasi ay dhalaysa maxay noqonaysaa in xuquuqdii ilaahay uu lahaa isaga loo leexiyo marka sheekhu halkan waxa uu ku tilmaamay in sababta shirkiga iyo kufriga iyo diinta in laga tagaa asalkeeduna yahay alguluw fi saalixiin dadkuna mucaamalada lala mucaamaloy dadka saalixiinta waa darafani wawasat sida uu leeyahay alimaam sacdi qoladaa guluwiga ku samaysay ee sifaatkii ilahay iyaga siisay qaarkood ay kuohan yasmacu sira waakfa yaclamu sira waakfa wuxuu ogaya wixii la siraysiye wixii kasii qarsooni badanba wayasmacu ma bacuda wamaa qarub wixii fog iyo wixii dhowbana waa maqlaya waxaan filaya inaan bacdu duruus idinku sheegay aan maqlay nin odayoo leh sheekhu ragga reerka yani ragga isku qabiilada yihiin mid walba waxaa qalbigiisa ku jira wuu ogi ay ghuluwin yani ya caliim bidati suduura ilahay marka sheekhi marka sidaa lagu dhamaa darajada ilahay la dejiyo marka waxa laabaa dadka ku jira ogi iska dhaaf waxay ku hadlaan sheekhu meel kastoo looga yeedho wuu maqlayaa yaa sifadaa iska leh oo dhawaaqa dhow iyo ka fogba maqla ilaahay subxaana watacaala miyaan sifadii ilahay marka aan la siin marka sheekhu waxa weeyaan wax walba wuu ogyahay oo meel kasta ka dhacaya caalim lgayb washahaada yaa ahaa ilaahay subxaana watacala miyaan markaa makhluuq la siin oo makhluuqii martabadii ilahay miyaan markaa la dejin oo la gaadsin ciyaada billah darafka kalena waa qolooyinka waxa weeyaan taqsiir ka sameeyey xuquuqda dadka saalixiinta oo maxabadii la rabay inay jeclaadaane sharciga ahayd iyo ixtiraamkii aan u haynin oo laga yaabo inay jecel yihiin ay ixtiraamaan dad saalixiina faasidiina wasadkuna waa ahlulxaq oo ah in la jeclaado dadka saalixiinta ah maxabatuhum waa min aliimaan oo la ixtiraamo cala alwajhi sharci iyadoo qadarkooda aan la dhaafinayo marka maqsuudka baabkani waa ataxdiir min alguluw fii xubihim faxubhm diin lakin hada alxub laa yakunu bilguluw buuhi sheekh ibnu baaz baabku waxa uu ka digayaa in xadgudub lagu sameeyo jacaylka dadka wanaagsan oo in la jeclaadaa waa diin laakin jacaylkoodu ahaan maayo ama ku xaasili maayo in lagu xadgudbo dadka saalixiinta iyaguba taama jecla inaanay jeclayna waxaa inoogu daliila axaadiisa rasuulka maasha allah waa shita markii nebi maxamed lagu yihi waxa ilaahay iyo adigu aad doontaan miyuu ku farxay o yihi bal sida ii weyneynayaan baleeg la rasuulku wuxuu yihi ajcaltanii lilahi nidda bal maasha allah waxda waar ma ilahay baad ila masaysay buui ilaahay kelidii wuxuu doono ayaa dhacaya uluwiga waxa la dhaa fi lua waa ziyaada can lxad shayga xadkiisa in la dhaafiyo oo ala alqidru marka la leeyahy dherigii baa karay macanaa biyihii baa soo boodo soo dhaafay waxa weyaan weelkii wakadalika yuqaalu hala sicru ida zaada fi laswaaq sharci ahaana qululiga waxaa loo yaqaana aziyadatu cala alxaddi almashruuc in shaygu xadkii ilaahay uu sharciyey in la dhaafiyo alguluw fi saalixiinna wuxuu noqonayaa aziyaadatu fi madxihim wa rafcihim fowqa makaanatihim in ammaantii ay mutaysteen la dhaafiyo oo derajadii ay mutaysteen laga kor yeelo oo cibaadaadkii iyo sifaadkii ilaahay ula gaarka ahaa iyaga loo leexiyo wakadalika alguluw fi lcibaada waaziyadata can alxadd almashruuc cibaadada xadkii la sharciyey haddii laga laga gudbiyo oo la dhaafiyo isna guluw buu noqonaya oo salaada duhur waa arbaca rakca haddaad shan tukata maxay noqonaysaa guluw bay noqonaysaa waqowl ilahi caza wajala ilah uri ya ahla lkitaabi ahlulkitaaba waa yuhuud iyo nasaare oo qolana tawraad baa la siiyey qolana injiil atawraat lilyahuud walinjiil linasaara laa takluu fii diinikum diintiina guluwi ha ku samaynina xadgudub ha ku samaynina weliba xadgudubka ay sameeyeen aayaddan ay ka hadlaysaa waa waa alguluw fi lashkhaas fi saalixiin walaa taquluu cala allahi ila alxaq inama almasiixu ciisa bnu maryama rasuulu اllah wakalimatuhu alqaaha ilaa maryama waruuxu minh faaminuu biاllahi warasuulih walaa taquluu alaaa intahuu khayra lakum waa quluwigii ilaahay nebi ciise ay ku sameeyeen buu ka reebaya oo qolada nasaarada la yidhaahdaa halow fii ciisa madxan ilaa ay gaadhsiiyeen ilaahnimo ama yidhahdeen saliu salaat ama yidhahen waa ibn llah uluwi bay ku sameyen darajadiisii bay dhaafiyeen addoonnimo cabdullaahi warasuuluhu halow ka ahaa ayay dhaafiyeen yuhuudduna halow fii qadxihi waxay huluwi ku sameeyeen dhaleecayntiisa oo waxay ku tilmaameen inuu yahay ibnu zina umuhuna ay tahay zaniya ciyaada billah qatalahum allah walacanahum marka ayadda waxaynu ka faaidaysananaa huluwigu inuu xaaraan yahay in shaksi huluwi lagu sameeyo xadgudub ama camal waxa ayaddu ay radinaysaa yuhuud iyo nasaara iyo cidda u ekaatay ee camalkoodao kale samaysay huluwigoodao kale waxaana aada inagu dhiiri gelinaysaa luzumu lictidaal sida wasadka ee xaqa iyo baatilka udhaxaysa in la laazimo fi ddiin wa jamiici alumuur oo la yska ilaaliyo ina xadkiisii shayga la dhaafiyo sharciga ahaa ama xadkiisii sharciga ahaa laga gaabiyo marka ahlulkitaabku maadaama guluwi ay sameeyeen ummadda nebi maxamedna kuwa samaynaya in laga hela waa lagaba maarmaan latattabicunna sanana man kaana qablakum nebi maxamed baa yidhi kuwa idinka horreeya wadooyinkoodaad mari doonta sa awgeed ba aayadda ahlulkitaab ka hadlaysa sheekhu uu baabka ugu keenay maadaama wax kastoo ay sameeyeen cid samaysa ummadda nebi maxamedna laga dhexelaya wa fiiha taxdiiru min ashirki waasbaabi asbaabihi wa wasaa'ili aayaddu waxay ka digaysaa shirkiga iyo asbaabtiisa iyo wasaaishiisa asbaabtiisa iyo wadooyinka loo marana waxa u weyn ghuluwiga leanna ghuluwi marka la sameeyo shaksi lagu sameeyo waxay noqonaysaa in mansiladiisii la dhaafiyo taasina waxay sabab u noqonaysaa in marka dambe la caabudo haddii makhluuq ghuluwi lagu sameeyana waxay ka go-an tahay uun weynayntii ilaahay u mutaystay leanna naftaadu ida inshagalat bilbail tarakat ilxaqa nafta hadday baatil ku mashquusho dhintaa baadilka ay ku mashquulshay in leeg ayaa xaqana ay ka fogaanayso oo ay ka tegayso hada macruuf haddaad bidca samayso sunun baa kaa maqan haddaad shirki samaysana waxa kaa maqan tawxiid haddaad macsiyo samaysana daaca ayaa kaa maqan wakadalika qofka haddii guluwi lagu sameeyo gaar ahaan qofka nool waxay keenaysa taasi inuu iskibriyo ayay taasi sababu noqonaysa wa fi صaxiixi waxaa ku soo aroortay can ibni cabaasi radia allahu canhuma fi qawli lahi tacala fi tafsiri qawli lahi tacaala wa qaaluu waxay yidhahdeen qowmu nuux laa tadarunna ha ka tegina aalihatakum ilaahyadiina eweyneeya oo caabuda walaa tadarunna ha ka tegina waddan ilaaha magacaa leh walaa suwaacana ha ka tegina walaa yakuusana ha ka tegina laadu marka waa zaahida wayacuuqanaa ka teginaya wanasran qaala wuxu uhi ibnu cabaas haadii tani asmaau rijaalin rag magacyadood weeye saalixiina rag wanaagsan ahaa rag saalixiina magacyadoodi weyaan oo min qowmi nuux ka mid ahaa falama halakuu markii ay halaagsameen markii ay dhinteen ayuu awxa shaydaanu shaydaanku u waxyooday ilaa qawmi wuxuu ku yidhi maana si hoose wuxugu sheegay wey qalbigoodu ku tuuray alikhbaar bikafa wa sirin ayaa waxyi la yidhaha luqa ahaan si hoose warka lagugu sheego an insibuu war ka taaga buhi ilaa majaalisihim meelihi fadhiyadoodii golayaashoodii alatii majaalistaasoo kaanuu ahan yajlisuuna fiiha kuwa fadhiista ansaaban taalooyin ka taaga wasamuuha biasmaai magacyadoodii u bixiya si aada ugu xusuusataan khayrki iyo wanaaggii cibaadadii ay samayn jireen fafacaluu sidaasay sameeyeen walam tucbad lama caabudin cibaadadoodii khayrkoodii wanaagoodun baa lagu xusuusan jiray xataa idaa halaka ilaa ay dhinteen ulaaika kuwii taalooyinkan dhistay ee qasdigaa u dhistay wanusiya alcilmu cilmigiina la ilaabay cubidat waa la caabuday shaydaankii baa kusoo noqday qolooyinkii dambe oo ku yidhi miyaad garanaysaan aabayaashin waxay ku samayn jireen sawiradan iyo taalooyinkan qubuurtan laga dultaagay war way caabudi jireene magiciin baaye caado la biiyaa caado laga tagaa cadha allay leedahaye waar diintii aabbayaashiina ka tegina caabuda markaasay cibaadadii halkaasi ay ka bilaabeen qaala ibnu lqayim wuxuu yihi qaala wuxuu yihi hayru waaxidin waaxid in ka badanoo min asalaf kamida dadkii hore wanaagsanaa lamaa maatuu markii ay dhinteen ayay cakafu calaa qubuurin qubuurtoodii dul fadhiisteen iyagoo le waxaanu doonaa cibaadadoodii inaan xusuusanno uma sawaruu waxay sawireen tamahiilahum sawiradoodii uma dabeetana taala calayhim alabad waktigii baa ku dheeraado dadkii hore waa iska dhinteen oo kuwa ujeedadii loo dhintay aan ogeyn baa yimi facabaduuhum way caabudeen waxaynu ka qaadanaynaa yani asarkan ibnu cabaas iyo aayaddaba inay xaaraan tahay guluwiga lagu sameeyo dadka saalixiinta ah oo ay sabab u tahay in marka dambe shirkiga arrintaasi ay ku dambayso فيها رد على عباد القبور الذين يشركون ثم يقولون هذا من باب محبة الصالحين وتعظيمهم waxaa radinay ku tahay kuwa qubuuraha caabuda mar hadday u gowracayaan oo ay u nadrayaan oo ay ku dawaafayaan oo ay baryayaan oo ay aaminsan yihin inay wax taraan faqad cabaduuhu raduu am sakituu way caabudeen ama ha ka cadhoodaan ama raalli kuwaasay raddin ku tahay oo intay makhluuqaad xaqii ilaahay siiyaan bay odhanayaan dee waa min baabi maxabati saalixiin wa waxaa noo geenaysa on jacaylkan u hayna dadka saalixiinta iyo weynayntooda waxaa laga qaadanaya dadka saalixiinta markay dhintaan in ghuluw iyo xadgudub lagu sameeya inay tahi wadada yuhuud iyo nasaara aayadda horena macnaha wayna tusinaysa waxaa kaloo ah, xadiidku ama asarku uu ka digayaa sawirka waxa la sawirada in la dhaqdaa ama banaana sawirka aad leedahay xusuus baan ka dhiganayaa ee guriga aad suratay waxaa suurtagalo ah aan fogeyn shaydaanku inuu ku fitnayo dadka adiga kaa dambeeya oa aabiyin wuu caabudi jiray caabuda sida kuwanba uu ku yihi kuwaana kama caqli badnid adigu waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa bidacu inay xaaraan yihiin bidcaduna shirki ay dhasho oo wadada shirkiga loo maro oo markii hore bidca ay sameyeen oo bidcadii sameeye waa maxay taallay qubuurtoodii ka dul dhiseen hada min albidac oo sawiradoodii bay sudheen oo way dul fadhiisteen cukuuf cala alqubuur bay ilahay ugu cibaadaysteen etana bidcadii maxay dhashay in la caabuday markii dambe kadalika waxaa laga qaadanayaa niye wanaaggu inaanu camalka aan sharci ahayn aanu sharci ka dhigahayn nimankani niyo wanaagsan bay arrinta ku bilaabeen oo niyadoodu maxay ahayd ilaahay cibaadadiisa aynu ku xusuusano niman cibaado badan bay ahaayeene niyadoodu way wanaagsaneed laakiin camalkoodu mashruuc mu ahayn sawirka iyo taalada qabriga laga dul dhisay iyo qabriga la dul yuurursaday intaa midna mashruuc mahayna bidcaye marka niyadii wanaagsaneed intaa midna sax kamay dhigin waxaa laga qaadanayaa cilmigu qiimaha uu leeyahay iyo culima inay ummadda dhex joogto haddii cilmi iyo culimo dadka laga dhex waayena qumadda markaasi ayaa albaabkii sharku uu ku furmay shaydaanku sooma arkaysid intii cid culimi ay dhex joogtay oo garanaysa tawxiidka kumuu soo dhiiran dadkii wax garanaya markii ay dhintayna cilmigii la ilaaba jahli la isugu baxay ayuu kusoo dhiirada o yihi war waa la caabudi jiray caabuda shaydaanka shirqoolkiisa ayaa afarkan inooga digaya oo shaydaanku mar walba ha filanin dhinaca xunun inuu kaaga yimaado dhinac wanaagsan buu kaaga imanaya weliba ghuluwiga xadgudubka iyo taqdiirka gaabinta ghuluwigu isagu jeceliy shay aada u toolxun buu wax qurux badan kaaga dhigay ku amaanaya bal siduu qoladan u dagay bale wayatadaraj binnaasi shayan fa shayan sharka inuu hal mar un kuu ridaya hamoodib tallaabo tallaabo maalinba ba kusoo gundhinaya kusoo durkinaya ilaa marka dambe adoo sharkiiyo baadilkii dhex taagan aad saagto qubuurta saalixiinta in la dul fadhiisto inta maqaamiya laga dul samaysto inay xaaraan tahay baa laga qaadanaya waayo wasaaisha iyo wadooyinka iyo asbaabta shirkigay ka mid wa can ibni cumar ana rasuula lahi sala allahu alayh wasalam marka hal ishkaal baa ku jira asarka ishkaalkaasi wuxuu yahay aayadda qur-aankii waxay tilmaantay magacyadan inay ahaayeen ilaahyo ay caabudi jireen qowmu nuux magacyadood aharkuna wuxuu tilmaamayaa inay ahaayeen dad waxa weeyaan saalixiin oo qoomu nuux ka mid ahaa waxaanad moodaa in xoogay labadaasi arrimood de ay iskhilaafsan yihin oo inay nuux hortiye ay jireen ayaa aayadda daahirkeedu wiyi laakiin waxaa la odhan karaa oo markaa laisku waafajin karaa in la yidhaahdo asnaam bay ahayd fii qawmi nuux asalkeeduna u ahaa rijaal saalixiin وعن cمر أنa رsuuل الlahi صلى الlه عليه وسلم qاla wuxu rasuulka ilahi laa تطrunii xadgudub hay guluwi haygu samaynina almubaalaغaةu fi اlmadx waa in amaanta heerkeeda la dhaafiyo ayaa la idhaha iطrاc kama aطrat النasara kiristaan siday ugu xadgudbeen ibna maryam ciisa bna maryam marka nasara baa la odhanaya masiixiyiin lo odhan maayo waayo masiixiin abdullah nebi ciisa loo nisbeeyey noqonaysa nebi ciisena ma rumaysna way beeniyeen maalintay nebi maxamed beeniyeen bay nebi ciisena beeniyeen xataa nebi ciise rumaysanyiin lama odhan karo maalintay nebi maxamed beeniyeen bay nebi ciisena beeniyeen waayo nebi ciise ku bushaareeyey nebi maxamed inuu iman doono markay markaa aqbali waayeen bishaarada noocaasi rumayn waayeen nebi ciisena waa beeniyeen marka masiixiin in la idhahdaa ma banaana inamaa ana cabdun anigu waxaan ahay un addoon faqul waxay tiahdaa haddaad doonagtaan inaad i amaantaan cabdullahi warasuulu addoonkii ilahay rasuulki ilahayna amaan laygu ammaano taasi ayaa usaraysa oo addoonku darajo uu gaadho inuu ilahay addoon unoqdo ayaa ugu sarraysa waxaa markaa xadiidkani raddin uu ku yahay wuxuu ka digayaa guluwiga in xadgudub lagu sameeyo ammaanta rasuulka oo la gaadhsiiye rasuulku sala allahu alay wasalam sifaad iyo darajaad aanu lahayn sida ku qoran kutubta mawaalida qasaaid nashaaida nashiidooyinka iyo gabayada mawlidka xadgudub huluwi baa ku ayaa ku qoran amaanta rasuulka ay ku xadgudbeen yaa haafir adunuub yaa maaxiya alaathaar bal nabi maxamed baa sidaa lagu leeyahay ka hor ka dembiyada dhaafow ka dunuubta masaxow nabi maxamed baa dunuubta dhaafo waman yakfiru dunuuba ila allah buwaysirina waa ka burdaha ku yidhi dع ma dacatه النaصاaرى في نبiyihim وaحkم bma شhiئta madxan فيhi واxtakimi نaصاaرa wixii ciise ay ku yidhaahdeen un iska ilaali oo ciise ma maxay ciise ku yidhaha nasaaradu waa ilaahay ama waa inankii ilaahay ama waa haliث ثaلاث odan saddexdaa midna ha ku odhan nebi maxamed nebi maxamed waa ilaahay ama waa inankii ilaahay ama waa saddex ilahay midkood ha odhanin laakiin wax allaale iyo kasoo haraba ku ka dembiyada dhaafow ka jannada dadka geeyow ka waxa weeyaan kuwa dhibaataysan usoo gurmadow wax kastoo kale ku dha bu yihi waxaa markaa xadiidka radinu ku yahy kuwa qasaa'idkaasi qoray gabay nin qoray oo shirki uu ka buuxo iyo quluwi iyo bidac iyo akaadiib iyo axaadiis mawduuca ayay dadku maanta diin moodayaan kuna waa kitaabkii mawlidka ay dhundhunkanayaan waa gabay uu nin qoray buwaysiri muxuu ahaa shaacir jaahila buu ahaa bal taariikiisa dib ugu noqo nin shaaciro diinta aan aqoon ulaayin bu ahaa oo iska gabiyo dabeetana noqday arrinkiisu sida ilaahay uu yihi alam tara anahum fi kulli waadin yahiimuun tog kastaba xulay kii shirkiga iyo kii bidcada iyo kii in la wariyo waxaan sugnayn iyo kii huluwiga iyo tog kasta wuu xulay xadiidku wuxuu noo diidayaa nasaare in laysu eekaysiiyo loo ekaado kamaa atrat inasaara bna maryam siduu rasuulku ummadiisa ugu naxariisanaya baa laga qaadanaya oo aanu raalli ugu ahayn in sifaadka ilaahay la siiyo wa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi wuxu uhi iyaakum walguluw waxaan idinka digayaa guluwiga xadgudubka fainamaa halaka waxaa halaaga man kaana qablakum kuwii idinka idinka horreeyey alguluw baa halaagay maanaa waxyaabaha halaagay ghuluwiga ayaa ugu weynaa wey oo ugu daraa xadgudubka goormuu rasuulku hadalkan yidhi wuxuu rasuulku hadalkan yidhi markuu ku uhi ibnu cabaas ilqat liya alxasa iisoo ururi dhagaxaantii jamaraadkaan ku tuuri laha oo markuu xadiyayey falaqadtu lahu sabca xasayaat huna xasa lqad waxaan usoo qaaday bu uhi toddoba dhagaxoo yaryar oo dhagaxa siniinka oo kale ah, fajacala yanfuduhuna fii kafi rasuulku wuxuu bilaabay sala allahu alay wasalam inuu sidaa yidhaahdo dadka isagoo tusa wayaqul amhal hada farmu waiyakum alguluwa fi diin war kaasoo kale ku tuura jamalaadka dhagaxa yaryar oo kale alguluwina iska ilaaliya dhagax waaweyn inaad meesha ku tuurtaan fainama halaka man kana qablakum alguluw fi diin walimuslimi waxa usugan muslim wuxuu wariyey can ibni mascuudin ana rasuula lahi sala lahu alay wasalama qaal halaka waa halaagsamin almutanaicuun kuwa talax tagaa qaalaha alaaan saddex jeer buu rasuulku sidan yidhi marka tanauca waxa waa nawcun min alguluwi wey waana shayga in lagu talax tago xadkiisa la dhaafiyo ama shaksi ha noqdo ama masale ha noqoto ama hadal ha noqoto xataa dadka qaarkood baa tanauc hadal ku sameeya oo iska keenkeena hadal aanu ilaahay aanu u dhalin oo nooc min atanauc oo ma banaana waxaa markaa laga qaadanaya guluwigu inuu fii kulli baab uu xaaraan yihi wafiihi ayda ayضa takraaru nasixa nasixada in lagu celceliyo qaalaha alaaan saddex jeer buu ku celiya rasuulku halaka almutanaicuun halaka almutanaicuun halaka almutanaicuun fiihi masaail alula ana man fahima qofka fahma hada lbaaba baabkan iyo wa baabeyni laba baabo bacdahu ka dambeeya tabayana lahu waxa u cadaanaysa gurbat lislaam islaamku siduu ariib waageeni ugu yahay dadkiisii dhexdooda oo kayfa kayfa haada yaani way aragtaa islaamku siduu uga digay khuluwiga iyo talaxtag iyo xadgudubka wixii islaamku uu ka digay ba maanta iska dhaaf in la sameeye diin laga dhigta ghuluwigii alghuluw fi saalixiin oo loo aaminsan inay tahay qurba ilahay loogu dhawaanayo wara'a wuxuu arkaya min qudrat illah waxa u muuqanaysa qudradii ilaahay uga muuqanaysa wataqliibi lilqulub quluubta siduu ilaahay urogrogo alcajab wax la yaable wayara alcajaba min qudrat illah wa taqliibihi lilquluub wuxuu la yaabo arki doonaa oo ah ilaahay qudradiisa iyo siduu ilaahay quluubta u gedgediyo islaamku sidaasuu u bilaabmay isagoo huluwiya ka digay dadkii bilowgiisa joogayna dad huluw iyo xadgudub sameeye may ahayn bal quluubtii dadka ilaahay siduu u bedelay balay athaaniyatu macrifatu awali awali shirkin shirkigii u horreeyey garashadiisa xadata fi lardi dhulka dushiisa ka dhacay kaana wuxuu ahaa bishubhati asaalixiin ay bishubhati tacdiimi wamaxabat saalixiin shubhada sababtiisu waxay shubhada ah waxaanu jecel aan saalixiinta halkaasi ayuu ka bilaabay shirkigu taasi ayaa huluwi dhashay huluwigiina shirki buu dhalay athaalidatu macrifatu awali shayin shaygii horreeyey garashadiisa guyira bihi lagu bedelay diin lambiya oo diin lambiya maxay tahay tawxiid shaygii horreeyo diin lambiya lagu bedelay muxuu aha wuxuu ahaa dee uluwigaa lagu sameeyey saalixiinta ee shirkiga dhalay marka awalu maa uyira bihi diin ambiya wuxuu ahaa shirki wamaa sababu dalika iyo sababtiisu maxay ahay uluwi maca macrifati iyadoo la garanaya ana allaha arsalahum ilahay inuu soo diray rususha ilahay inuu soo diray dadku waa garanayeen laakiin haddana diintoodii inay bedelaan maxaa sababu noqday shirki iyo sababtiisa oo ah alguluw الرابعة قبول البدع أقبلتان كبدع على أقبله نفوها يقبلان مع كون شرائع شرائع إلهي بسودة يدوها هي والفطر في درد إلهي ذاتك وكب ريبا تردها مثل الدين بدع هذا وحل إلى هذا ومد كدرد وآنا أقبلها بدع هذا الشيء الدين تلقوا صدرين كمدهين شرائع ورد أن بدع هذا وارد الدين إلهي بسودة يستيد الله قاتمه يعني وحلقوا صدر لما أقوله حتى نفوه ويقبلان محيطها السببتين sababteeda waa ka maslada shanaad kuugu sheegay sheekhu alhamis ana sababa dalika bidcadu iyadoo foolxun sharcan wa fitratan in la aqbalo sababteedu waxa weeye masjul xaqi xaqa oo lagu khalday bilbail shirkigu isagoo xun in la aqbalo maxaa keenay bidcadu iyadoo xun in la aqbalo maxaa keenay maxaa keenay xaq iyo baatil baa la isku khalday oo shirkiga lagu odhan maayo war shirkigii ilaahay uu caayay ee dadka uu ku gaalaysiiyey ee dhiigooda daraaddii u xalaaleeyey kani weyaana samee haddii sidaa lagu odhan laha naftaadu may aqbasheen laakin maxaa lagu odhanaya awliyada ilahay miyaanad jeclay saalixiinta miyaanad jeclay miyaanad weyneynahay ohansa ha waan jecelahay waan weynaynaya maxaad maqaamka iyo qabrigiisa aad u iman weyd haddaad jeceshahay oo halka aad u fadhiista weyd khayrkiiyo wanaaggii uu samayn jiray aada xusuusatida ilaha aad caabudida soodhasa wallahi waaba khayrun baaba ka kordhaye war sida ay kuu sheegayaan samee maalme kadib baa lagu odhanaya ilaahay uu kaaga dhowaa sheekhani ilaahay ugu tawasul oo markaad ilaahay baryaysa isaga sii mari baryada saa tusaalayaal caqliga lagu keenaya lagu odhaya madaxweyne haddaad wax uga baahato miyaad toos ugu geli karta cid kaa wastaysa soo uma baahni adigoo daciifo miskiina ah, sidaad ilaahay toos ugu baryaysa sii mari waxa weeyaan baryadaada sheekhani ilahay buu kaaga dhowaa sidii waad samaynaysa saa haddana lagu odhanayaa marka dambe waxbaabuu qaban karaaba ilahay baa tasaruf u siiyey kownka waxbuu tari karaa isaga laftiisa bari oo dhibaatada ka magan gala sida tallaabo tallaabo lagugu wade mar baa arrin kula yaro qurux badan lagugu soo bandhigayo ayaad marka dambe is arkaysa adigoo wasakda shirkigaadoo dhex jiifa markaase marka dambena qalbigaaga shirkigaas ku weynaanaya oo inaad ka baxda waa kugu adkaanayso sida shirkiga iyo bidcadu qalbigaaga ay ugashaa way fududahay laakiin siday kaaga baxdo ayaa adag waa suntoo kale sun inaad cabto aad kuba khaldantide way fududahay soo ma laakiin jidhkaaga si uga soo dhamaato ayaa adag ilaa nebi maxamed suntii yuhuudiyaddu ay sumaysay uu dhintay sida bukhaari saxiixiisa uu ku sheegay manaa inaad markiiba u udhimato maaha macnid haddaad markaaba udhimo weydana suntii inay kaa baxday maaha macnid waxa laga kugu soo aarta muddo kadib shirkiga bidcaduna waa saas kale markaa marka horeba albaabadaada ka adkayso iyuu shirki qalbigaaga gelin bidcan yaana gelin ana sababa dalika shirkiga iyo bidcadaas sababteedu waxa weeye kullihi majul xaqi xaqi oo lagu dhex daray bilbail saalixiinta in la jeclaadiyo in la weyneeya waa xaq baatilka lagu dhex darayana waa ghuluwiga lagu samaynayo iyo cibaadaadka iyaga loo leexinayo falawalu maxabatu saalixiin weeye xaqow waa saalixiinta in la jeclaado wathani ka labaadna waa ficlu unaasin dad ficil ay sameeyeen min ahli nacam wathani ka labaad oo isna xaq ahay waa maxay ficlu unaasin dad ficilkood min ahli cilmi kamid iyo wadiin shayan ay sameeyeen araaduu bihi ay ula jeedeen khayran oo markaa qasdigoodaasi dee waa xaq fadana waxay u maleeyeen man bacdahum kuwii ka dambeeyey anahum araaduu bihi hayra inaanay khayrkaa ula marka labadaasi arrimood baa dadka dagay oo bidcadiiyo shirkiga ku dagay awalan bidcadii oo loo dhexgeliyey shay xaq ah oo ah maxabatu saalixiin iyo bidcadii oo ay sameeyeen dad ahlulcilmi iyo ahludiin ahaa oo iyagu qasdi kala lahaa deetana kuwii ka dambeeyey iyagoon garanayn qasdigoodu inuu sidaa ahaa ay kaga daydeen asaadidu tafsir laaya aayaddii fasiritaankeeda alatii fi suurati nuux waqad sabaq asaabicatu jibilat aadamiy bani aadamka beeritaanka lagu beeray fii kowni lxaqi xaqu inuu yahay yanqusu fii qalbi mid qalbigiisa kasii nuqsaama walbaailu yaziid baatilkuna mid kusii ziyaadaynaya maaha qof kastoo bani aadama in la leeya waa sida ah. xaquna uu kasii nuqsaama baatilkuna uu kusii ziyaadaa lakiin waxaa laga hadlaya bani aadam marka sidiisa loo qiimeeyo ayaa sifadiisu waxay tahay in xaquna uu kasii nuqsaamo baatilna usii ziyaado ilaa man casamahu llah waa wasfu aadamiyi alasli waa ka la yihi waxamalaha alinsaan inahu kana daluuman jahula athaaminatu fiihi shaahidun markhaati baa ku sugan baabkan lima nuqila wixii uu markhaati furaayo lasoo naqliyey can isalaf laga soo naqliyey oo waxaa salafka laga soo naqliyey waa maxay ana albidaca in bidcadu ay tahay sabab lkufr bidcadii qowm nuux ay sameeyeen qubuurta in la dul fadhiisiyo in la sawiro iyo in la dhisaa maxay sabab unoqotay kufriyo gaalnimo ah in markii dambe iyaga la caabudo marka bidcadu waa bariidulkufri baa culimadu waa dhambaalka gaalnimadu ay iska soo horaysiiso hadduu qofku bidcada iska dayn waayo ilahay uga toobadkeeni waa ilahay wuxuu ku ciqaabaa inuu marka dambe gaaloobaba laa tatrukuu sunata nabiyikum fatakfuru waa kii lahaa ibnu mascuud war sunada nebigiina haka tegin iyaydaan gaaloobin macanaa marka dambe sidaad maalinba sunna aad uga tegayso waxaa dhacaysa inuu arrinkaa ku dambeeyo inaad gaalowdo ataasicatu macrifatu shaydaan shaydaanku garashadu garanaya bima tauulu ulu waxay ku dambaynaysaa albidca bidcadu oo shaydaanku markiiba shirki sameeya kuma odran waxyaaba bidcaa bu ihi sameeya oo ah qubuurtoodii dul fadhiista oo sawiradoodii ka laalaadiya oo taalooyinka dul dhisa bidacaasu ihi sameeya waayo wuxuu garanaya bidcadaasi halay ku dambaynayso inay tahay kufri iyo shirki walow xasuna haba wanaagsanaadaba qasdu lfaacil bidcada qofka samaynaya qasdigiisu yahy meel xun inay bidcadaasi qofka kula dambaynayso ayuu shaydaan og yahay bidcana waa dalaala ama qasdigaagu ha wanaagsanaado ama yaan wanaagsanaanin wayaakum muxdathaati lumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala camalkana qasdiga iyo ujeedada qura lagama eego maxaa laga eegaa ilahay daraaddii ma usamaynaysaa iyo shareecadu camal ay subtay mayi oo nebi maxamed ma kaga dayanaysa alcaashirau macrifat lqaacida qaacidadii garasheeda alkuliya ahayd qaacide guud wa hiya qaacidadaasi waxa wey annahyu can lguluwi uluwiga in dadka laga reebo loo diido macrifatu ma iyo in la garto shayga yaulu ilayh uluwiga iyo xadgudubku dadka uu kula dambaynayo hal uu kula dhamaanayo alxaadiyau cashara markaa waa qaacide guud oo uluwigu fi kuli baab waa muxaram alxaadiya cashara madara cuquub fadhigii dhibka uu leeyahy cala alqabri qabriga la dul fadhiisto liajli camalin saalixin camal saalixa awgii loo dul fadhiisto camal saalixa halkan qabriga dushiisa aan ku samaynaya ama aan ku xusuusanaya madaradiisuna dee waa in saaxibulqabriga aada huluwi ku samayso oo darajadiisa dhaafiso marka dambena inaad adigu caabudin haddaan adigu caabudinna kuwa adiga kaa dambeeya inay kugu fitnoobaan oo ay caabudaan marka ma banaana aslanba sida baabka dambe inoogu iman doonta in cibaadaadka qubuurta lala doonto shareecadu way diiday cibaadada ilaahay caabudaysid inaad xabaalla dul tagtaa ma banaanaba athaaniyata cashara macrifatu nahyi nahyigii garashadiisa can itamaaiil sawirada laynoo diiday iyo walxikma ujeedada laga leeyahay fi isaalatiha suulinta la yidhi hala suuliyo hala tirtiro walaa suuratan ilaa damastaha oo sababtu waa maxay sawirku wuxuu sabab u noqon karaa inuu shaydaanku dadka dambe uga faaidaysto oo uu ku fitneeyo oo udha waa la caabudi jiray caabuda sidii qawm qawmu nuux ba uu ku sameeyey ahaalidatu cashar macrifatu cidami shani hadi lqisa qisadan arrinkeedu siduu u wen yahay garashada la garto iyo wa shidat alxaajati ilayha baahida loo qabo qisadan garashadeeda maca algaflati can iyadoo dad fara badan ay moogan yihiin dad fara badani waxay moodayaan shirkigu inuu ka bilaabmay un dhagax layska caabuday ama geed ama ciid ee ma oga shirki inuu ka bilaabmay qabri la dul fadhiisto la dul ictikaafay oo qofkii qabrigaa ku jiray darajadiisii la dhaafiyey oo markii dambena la caabuday markaa qisadan in la ogaada waa muhim araabicatu cashara wahiya acjab alcajab wax lala yaabo waxa u la yaabka badan weeyaane waa qiraa'atuhum akrintaay akrinayaan dadku iyo ahaa qisadan fii kutubi tafsir ay ka akriyaan iyo alxadiid oo kutubta tafsiirka iyo kutubta xadiidka waa ku taala oo mufasiriintu markay aayaddaa fasirayaan oo qaaluu laa tadaruna aalihatakum ayay qisada keenaan kutub alxadiidna waa ku qoranta iyo wa macrifatum garashaday garanayan bimacna alkalaam hadalka macnihiisa iyo wa kownu ahaanshaha ilaahay uu yahay xaala baynahum mid kala teeday iyaga iyo wa bayna quluubihim quluubtooda xataa ictiqaduu ilaa ictiqaadeen ana ficla qawmi nuux nuux qowmkiisa ficilka ay sameeyeen huwa afdal lcibaadaati b wax lala yaaba miyaan ahayn waa arrimaan isqabanahayn bu leyahy sheekhu bal dadka ka waran gaaraan kuwa culimada sheeganaya ee qisadan akriyaya kutubu tafsiir ka akriyaya ee kutub alxadiid ka akriyaya ee haddana inay fahmaan qisadan ilaahay quluubtooda uu ka daboolay waanay fara badan qofku hadduu caqiidiisa sixi waaye qasigiisa aayaadka iyo axaadiista intaa uu akriya haddana waxba ka fahmi maayo hada shay waadix jiddan dadkii dadka wadaadada u ahaa miyaanay akriyi jirin qawlahu tacaala ya ayuha anabiyu qul liazwaajika wabanaatika wanisaai lmu'miniina yubniina calayhina min jalaabibihin miyaanay akriyi jirin ya maxay dadka haddaa dumarka maa xijaabka taloogu sheegi waayo limaada yani waa tusaale qisadan aan doonayo qasiga sheekhu uga socdo masaladan inaan kugu sii jilciyo aad ku fahamto tanay akrinayaan bu ku leeyihi in shirkigu uu ka bilaabmay qabri la dul fadhiisto oo la dhiso oo taalo laga dul dhiso oo la idhaha ilahay baa agtiisa lagu caabudaya markaasaa intii qisadan ay wuxu tari lahayd ee arrimahaasi ay ka istaagi lahaayeen ayay waxyaabihii qowmu nuux ay sameeyeen shirkiga iyo kufriga sabab u ahaa ayay u arkaan inay ti cibaada u wanaagsanba ha weligii ebel baa dhintay dhisa qabrigiisa meesha maqaam ka dhiga dul fadhiista halkaa ka xadreeya oo ka digriya oo halkii qisadani ay waano u noqon lahayd waxa ay ka celin lahayd ayaa wixii qowmu nuux ay sameeyeene sababtiisa ay u gaaloobeene shirkiga caalam ka dhacaya inay jideeyeen sabab ay ugu noqdeen ayaabay cibaado afdal cibaadaatay ku sheegayaan wactaqaduu waxay ictiqaadeen ana ma naha allahu waxa ilaahay uu nahiyey warasuuluhu canh iyo rasuulku huwa isagu alkufru inuu yahay gaalnimada almubuuxi almubiixu lidami walmaal gaalnimada dhiigga iyo iyo maalka xalaalaynaysa marka hadalkan dhowr ilaa saddex macno ayuu ixtimaalaa macnaha markaa ugu waadixsanna waa in la yidhaahdo waxay ictiqaadeen ilaahay gaalnimada un inuu diiday waxyaabaa ka sokeeya ilaah aanu diidin oo shirkiga inuu diiday wasaaishiisa iyo asbaabtiisa aanu diidin taasina waa bail ilaahay gaalnimadana waa diiday asbaabteeda iyo wasaaisheedana waa diiday shirkiga ilahay waa diiday waxa sababu noqonayana waa diiday waxa sababu noqonayana waxa u weyn algulu fi saalixiin alkhamisatu cashara atasriixu cadaynta la cadeeyey bianahum lam yuriduu inaanay doonayn ila shafaaca oo qoomka qoomkaasi waxay islaahayeen haydin shafeeco qaadaan kuwani waxay u caabudayeen taase maanta quburaha la dul fadhiya la caabudayana waxaa loo caabudaya waa intaas bal waabay baradhaafiyeen dadka dambe qaarkood oo dadka quburaha ku jira inay roob keeni karaan oy abaar qaadi karaan ayay aaminsan yihiin oo tasaruf kownka iyo caalamka ay ku leeyihiin assaadisatu cashara danuhu male intay u maleeyeen ana alculamaa culimada aladiina kuwaasoo sawaruu sawiray asuwar raggaa saalixiinta sawiradoodii araaduu dalik inay doonayeen in saalixiintaasi ay u shafeeco qaadaan oo ilaahay u dhaweeyaan manaanay kuwii sidaas sameeyey may doonahayn sidaas ee waxay islaaheen cibaadadooda aad ku xusuusataan asaabicatu cashara albayaan alcadiim caddaynta weyn fii qawlihi kusugan rasuulku uhi laa tatrunii kama atrat nasaara bna maryam oo rasuulku in isaga darajadiisa la dhaafiye ayuu diiday darajadiisa addoonnimaha inuu ilaahay addoonu yahay rasuulkiisina uyi cid kale in darajadoo la dhaafiyo ma ogolaan ma ogolaanaya baad umalaynayso fasalawaat llahi wasalaamu aleyh ballaga waa gaadhsiiyey dadka xaqi albalaaga almubiin gaadhsiintii caddayd athaaminatu cashara nasiixatuhu naseexada iyaana inaga uu inoogu naseexeeyey bihalaaki lmutanaiiciin sheegista uu inoo sheegay kuwa guluwiga sameeya inay halaagsameen oo markuu rasuulku le halaka almutanaicuun dee ugama ujeedin inuu inooga sheekeeyo ujeedada waa maxay dee idinkuna iska ilaaliya uluwiga iyaydaan sidoodao kale uhalaagsanan waa naseexa iyo talo ayaa warkaasi xambaarsan yihi ataasicatu cashara atasriixu caddaynta uu caddeeyey biannaha lam tucbad inaan la caabudin dadkaa saalixiinta ahaa xataa nusiya alcilmu ilaa cilmigii la ilaabay fa fiiha waxaa ku sugan bayaanu macrifati qadri wujuudihi joogitaanka cilmigu uu joogaa qadarka ay leedahay in la garto wa madarati fakdi iyo cilmi dadka in laga dhe laga dhex waayaa dhibaatada ay leedahay waa masaladin hore aynu usheegnay oo shaydaanku kumuu soo dhiiran ilaa cilmigii la ilaabay oo culimadii da iska dhinteen oo jahli la isugu baxay juhaashu ka faaideysay aslanbana shaydaanku halku ku beerto shirkiga iyo bidaca waxa weeyaan masracadiisu waa dadka juhaasha wey alcishruun ana sababa faqd lcilmi cilmiga in la waayo sababtiisu waa mawt lculamaa culamadu inay dhinto siduu rasuulku cadeeyey sala allahu alay wasalam xadiid cabdillahi ibni camr ibn alcaas fi saxiix albukhaari wa muslim baabun maa jaa wixii ku soo arooray fi taqliidi adkeynta lagu adkeeyey hadalka fii man cabada mid caabuday allaha ilaahay caabuday cinda qabri rajulin saalixin nin saalixa qabrigiisa agtii ku caabuday fakayfa sidee buu arrinku noqonayaa idaa cabadahu ka saalixaa caabudo manaa adilada noo soo socotaa waxa ay tilmaamaysaa cibaadada ilaahay caabudaysa inaad qubuurta saalixiinta aada la doonato ood ilaahay qubuurta agteeda aad ku caabuddo in la diido weliba diidmada la diido aada loo adkeeyey bal maxaad umalaynaysaa haddii cibaadadii kaa saalixee qabriga ku jira aada u leexiso oo isaga waxa weyaan aad siiso marka mualifku llah wuxuu tanwiiciyo siyaabo kala duwan uu dhigay digista dadka uga digayo qubuurta in lagu fitnoobo abwaab dhowra ayuu kitaaba ku qoray oo mawduucaasun ka hadlaya wuxuu markaa u baabaystay markii hore baab ka digaayo algulu fi saalixiin walcukuuf cinda quburi haddana wuxuu ku xigtiyey baab kaloo ka hadlaaya ataxdiir min taxari lcibaadati cinda almaqaabir digista laga digaayo in cibaadadii ilaahay la caabudayo xabaalaha lala doonto saa awgeed ba wuxuu leeyahy jaar llah munaasabat likitaab tawxiid ana cibaadaة alawliya wالصalixiin shirkun akbar yunafi tawxiid wacibaadaة اllahi cinda quburihim wasiilaة ila shirki cibaadada la caabudo awliyada iyo saalixiintu waa shirki weyn oo tawxiidka meesha ka saarayso qofka uu ku gaaloobaya cibaadada ilaahay lagu caabudo xabaalahooda agteedana taasay wasiilo u tahay waddo iyo sabab shareecaduna shayga markay xaaraantimayso wasaaishiisana way xaaraantimayso wax allaala wixii sababu noqonaya sa awgeed bu uhi cabdiraxman ibnu xasan oo wasaail shirki muxarama liannaha tuaddi ila shirki lakbar wahuwa acdamu dunuub fi saxiixi waxaa ku soo arooray can caaisha ana uma salma dakarat waxay u sheegtay lirasuuli lahi sala allahu alay wasalam kaniisatan kaniisad macbadu nasara ra'ata ay kusoo aragtay biardi lxabash dhulka xabashida markii ay uhijiroodeen saxaabadu iyo wamaa fiihaa bay rasuulka usheegtay wixii kaniisadaa dhex yaalay ee min asuwar sawiraa faqaala wuxuui rasuulku ulaaika kuwaasi aad soo aragtay idaa maata markuu dhinto fiihim dhexdooda arajulu saalix nin wanaagsan aw ilcabdu saalix banow waxay ka dhisaan calaa qabrii qabrigiisa masjidan meel lagu cibaadayso ayay ka dul wasawaruu fiihi waxay ku waxay ku sawiraan tilka suwar sawirada aad soo aragtay ulaaika kuwaasi shiraaru lkhalqi khalqiga kuwa u shar badan weeye cinda allah ilahay agtiisa marka xadiidku waxa uu ka digayaa in qubuurtii laga dhigto mawdicu cibaada oo kuwa qubuurta ka dhigta meelay ilaahay ku caabudaan muxuu rasuulu ku sheegay inay yihiin shiraaru alkhalq dadka kuwa u shar badan oo sababta dadka kuwa u shar badan loogu sheega waa leannahu ficilkoodaasi wuxuu sabab iyo waddo loo maro u yahay dembi la galo ka u xune u shar badan oo shirki ah haddaad cibaadada xabaala aad la dhex tagto waxay arrintaasi sabab u tahay in dadka xabaalaha ku jira la caabudo oo adigu haddaanad caabudinna kuwo kaloo adiga kugu daydaaya caabudaan oo kuwa sida imaam alqurtubi uu leeyahy kuwa kuwoodii u horreeyey ee qubuurta saalixiintooda ka dhigan jiray maxalu cibaada ujeedadoodu waxay ahayd un si ay ugu xusuustaan cibaadadoodii deetana kuwii ka dambeeyeyna iyaga ayay caabudeen marka xadiidku waxa uu diidayaa in cibaadada lala doonto qubuuru saalixiin agteeda waayo shirkiga wasiilaya sabab ay u tahay waxaa kaloo xadiidku uu ka digayaa sawirada in la dhaqdo waayo sawirku wuxuu kamid yahay asbaabta shirkiga qofka masa qofka qabri qof saalixa masaajid ka dul dhisa dadka ka u shar badan inuu yahay bu xadiidku caddaynaya walow niyadiisu niyo wanaagsan ba ha noqoto fa haulaai kuwaasi jamcu waxay kuliyeen bayna alfitnatayni labadii fitno fitnat lqubuur fitnadii qubuurta oo dhiskan ay qabriga dhiseen wuxuu sabab noqday in lagu fitnoobo iyo wa fitnat tamaahiil fitnadii sawirada oo sawiradaasi ay kaniisadooda ay ka luleen waxay iyaduna sabab unoqotay dadkii sawirada lahaa in lagu fitnoobo labada arrimoodba waxay kamid ah arrimaha dadka diinta ka hor istaaga walahumaa waxa usugan oo canhaa caaisha ay ka wariyeen qaalat waxay tihi lamaa nuzila markii lagu soo degay birasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaah bimacnaa sakaraatulmawtki uu kusoo degay tafiqa wuxuu gudagelay yatraxu inuu ku tuuro khamiisatan maro liid liid leh oo lahu uu lahaa rasuulku calaa waji wejiga inuu iska saaro xumada awgeed iyo xanuunka haya faida ktama biha markuu ku caburo kashafaha wuu iska qaadayy faqaala wuxuui rasuulku wahuwa kadalik isagoo xaaladaa ku sugan maxaa lagu muujinaya rasuulku siduu tawxiidka xil isaga saarayay iyo shirkiga kadigistiisa isagoo sakaraatulmawtkii ku jira oo xaaladaa ku sugan ayaa wuxuu yidhi lacnat llahi nacdasha ilaahay cala alyahuudi wanasaara yahuudiya nasaare dusheeda ha ahaato itaqaduu waxay ka dhigteen qubuura ambiyaai ambiyadooda qubuurteedii waxay ka dhigteen masaajida meel lagu cibaadaysto yaana mar kale masaajid bay ka dhigteen maaha in masaajidkan oo kalea laga dul dhisown ee meel cibaaday ka dhigeen waya macnuhu masjidku waa mawduc eesh alcibaada wajuilat wajucilat liya alardu masjida wa tuhuuran waxaa dhulka layga dhigay ui nebi maxamed masjidan ey makaana sujuud makaana cibaada wa tuhuuran iyo meel lagu dahaaro qaato waa tayamumki iyo gebagabayski marka masaajid bay ka dhigtay marka le shardi maaha in la dhiso marka itikaad lqubuuri masaajid marka laleeya qubuurtii ayay masaajid ka dhigteen saddex arrimood tii la sameeyaba waxay noqonaysaa in qubuurtii masaajid laga dhigto arrinta koowaad waa maxay asalaatu cala alqubuur in qabriga laftiisii lagu dul tukado ha lastimo ama yaan lastimine bimacna sujuud alayh ta labaadna waxay noqonaysaa istiqbaaluha bisalaati waducaa haddii salaadii iyo ducadii iyo cibaadaadkii qabriga loola jeesto oo lala ag tago in masaajid laga dhigta bay noqonaysaa walow yaan la dhisin ta saddexaadna waa binaa almasaajid caleyha in masaajid laga dul sameeyo wa qasdi salaati fiiha saas ayay sheegeen aimada ibnu xajar alhaytami kadalika sancaani walcalaamatu alalbani marka waxa xadiidkan aynu ka qaadanayna aynu ka faa'idaysanaynaa inay xaaraan tahay in qabri masaajid laga dhigto meel cibaado walow yaan qofka qabriga ku jiraba loo tukanahayn ee ilahay mid loogu tukanayaba ha noqde leannahu taasi waxay waddo u tahay shirkiga iyo gaalnimada waxaa laga qaaday rasuulku siduu tawxiidka xil isaga saaray albaabada shirkigu dadka uga soo gelayana siduu uxidhu awday waxaa laga qaadanaya inay banaanta in yuhuud iyo nasaaro la nacdalo iyo cidda ku dayatayba oo ficilkoodoo kala samaysay oo qubuurtii dadka saalixiinta masaajidiya maqaama ka dul dhistay yuxadiru wuxuu ka digay rasuulku maa sanacuu wixii ay sameeyeen oo markuu rasuulku ka waramayo waxa ay yuhuud iyo nasaara sameeyeen in lagu nacdalay sheeko un kamay ahayn ee ummadiisu uga digaya waxaas oo kale walowlaa dalika haddaanay arrintaasi jiri lahaynna ubriza qabruh rasuulka qabrigiisa qol qolkii uu ku dhex dhintay laguma dhex aaseene banaankaa loo soo saari lahaa hayra ana waase yeeshee wuxuu ka baqday rasuulku ama khushiya waxaa laga baqday an yutakada in laga dhigto masjidan ey makaana cibaada akrajah waxaa rasuulka qolkii uu ku dhex dhintay loogu aasay banaanka loogu aasi waaye qubuurihii baqiic waxaa laga baqday dadka qaarkood cibaadada ilaahay caabudayaan inay qabriga rasuulka la soo doontaan haddaba markaa saxaabadu may sawiranahayn in dadka qaarkood ay ay rasuulka caabudaan waxay ka baqanayeen in cibaadada ilaahay la caabudayo qabriga rasuulka lala soo doonto oo la aamino halkaa inay ku fadli badantay oo la aqbali ogyahay markaa halkaa lagu sameeyo laakiin maanta waxaynu aragnaa dad rasuulka caabudaya الآن haddaad xajka tagto dad soo xajiyo rasuulka caabudayaad arki doonta say rasuulka u caabudayaan nin kale yaa rasuul allah iqdi xaajatii rasuulka ilaahay dantayda iyo muraadkayga ii qabo ii gud miyaanu caabudin rasuul rasuulka ilaahay oo arsaaqada ii ballaadi qaar baa waraaqa xataa qora waxaana u badan kuwa shiicada ee ka soo xadkiyay warqad buu qorayaa wuxuu ku qorayaa rasuulka ila arsaaqada i ballaadi xagga qabriga rasuulka u tuuraya fariin buu udiranaya rasuulka sala la ala slam wariya wax arzaaqa ma rasuulka ilahay wax arzaaqi hadi waa cibaada linabiy sala la alay wasalam walimuslimi can jundub ibni cabdillahi qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay anabiya sala la alay wasalam rasuulka qabla an yamuuta intaanu dhiman ka hor bikamsin shan maalmood oo yaqulu isagoo leh inii anigu abraw ila allah ilahay baan uga beri noqonaya shaqo kuma lihi an yakuna lii inuu ii sugnaado aniga minkum xaggiina iga sugnaado khaliilun mid maxabada waxa weeyaan aanu hayaa ay gaadhay darajat lkhulla oo aclaa maraatib lmaxaba khulladu waa aclaa maraatib lmaxaba maxabada maraatibteeda u fa ina allaha ilahay baa qad itakadanii iga dhigtay khaliila marka labadaasi qalbigeyga kuma wada kulmi karaan inaan khaliil ullahi noqdo iyo inaan qof kale khaliil ka dhigto kama itakada ibrahima sidii ibrahim ibrahim ba uga dhigtay khaliila walaw kuntu haddaan ahaan laa mutakidan mid ka yeelanaya min ummati ummadayda khaliila latakadtu aba bakrin khaliila abubakr baan khaliil ka dhigan laha mid aan jecelahay maxabada u sarayso alaa waina alaa hooye waina man kana qablakum kuwii idinka horreeyey kaanuu waxaan yatakiduuna kuwa ka dhigta qubuura ambiyaaihim qubuurta ambiyadooda riwaayad kale wa saalixiihim iyo kuwooda wanwanaagsan masaajida meelo cibaado ayay ka dhigan jireen alaa hooyay falaa tattakiduu takiduu ha ka dhiganina alqubuura qubuurta masaajida meelaad ku cibaadaysataan fa inii anigu anhaakum can dalik arrintaa waan idinka nahiyey waan idinka reebaya ui rasuulku sala allahu alay wasalam saddex saddex cibaaro ayuu rasuulku isticmaalay oo ummadiisa uu ku baraarujiyey markuu u diidaayey inay qubuurta masaajida ay ka dhigtaan arrinta koowaad waa dhaleecayntu dhaleeceeye dadkii sidaas sameeyey arrinta labaadna waa hadalku uhi fainii anhaakum can dalik arrinta saddexaadna waa hadalku uhi alaa falaa tattakidu lqubuura masaajida waxaynu xadiidka ka qaadanaya sadu daraa'ic almufdiya ila shirk in la xidho albaabada shirkigu dadka uga soo gelayo inaanay banaanayn in cibaadada lala tago xabaalaha dushooda xabaadahu aanay ahayn meel cibaado waxaynu ka qaadanaynaa rasuulka sala allahu alay wasalam iyo nebi ibraahim sharaftooda waa labada shaksi ee ilaahay uu ka dhigtay manaa khaliil rasuulku inuu khaliilullahi yahay xadiidkana caddeeyey ibraahimna qur-aankaa caddeeyey watakada allahu ibraahima khaliila khulladana maxabada way ka sarraysaa waa darajo maxabada ka sarraysa oo maxabada darajaadkeeta u sarraysa wey saa ogeed waxaa khalada waxa caamada qaarkood ay yidhaahdaan ibraahim khaliilullah maxamed xabiibullah taasi meel ka dhac way rasuula ku ti in khulada derajada khulada hoos looga dhigo la yidhahdo waa xabiibullahi oo qura bal waa khaliilullah rasuulku sala allah alay wasalam oo xabiibullahi waa yahay laakin darajat lmaxaba waa dhaafo wuxuu gaadhay darajatu alkhulla ilahay sifatu lmaxaba in loo suga aynu xadiidka ka qaadanayna waxaynu ka qaadanaynaa fadliga abubakar oo rasuulku wuxu haddaan qof khaliil ka dhigan laha abubakar buu kaasi noqon lahaa faqad nahaa canhu rasuulku waa diiday in qubuurta saalixiinta meel cibaado laga dhigto fii aakhiri xayaatih xayaatadiisa iyo noloshiisaba markii u dambeysay uma inahu lacana waa nacdalay wahuwa fi siyaaq isagoo ku jira sii socodkii uu sii soconaya xagga aakhire u socday man facalahu cidda samaysta waa nacdalay wasalaatu cindahaa in xabaalaha lagu agtukadaana min dalik masaajidka dhigashadaasi ayay kamid tahay oo qofka salaada la doonta xabaalaha masaajid buu ka dhigta walo masaajid bayaanu ka duldhisiri wahuwa macnaa qawli waana macnaha qawlka khashiya an yutakada masjidan marka le waxaa rasuulka banaanka loogu aasi waaye waxaa laga bakday qabrigiisa in masaajid laga dhigto macnaheedu in masaajid laga duldhisaaba maya way taa saxaabada kamay suurtagal ahayn ta kale dee masaajidkii rasuulkaaba u dhawaamay meel masaajid qabanayaba may ahayn ee waxaa laga baqday in masaajid laga dhigto macnaheed waa maxay waxaa laga baqday in salaada lala soo doonto iyo cibaadada fa ina saxaabata saxaabadu lam yakunuu mean liyabnuu inay dhisaan xawla qabri qabrigiisa arita masjidan ay ka dhisaan iyagoo maqlay rasuulka sala allahu alay wasalam axaadiistiisa wa kulu mawdicin meel kastoo qusiyat isalaatu fiihi salaad loola soo qastiyey faqad itukida masjidan masaajid baa laga dhisa walow yaana dhisin be bal kulu mawdicin meel kastoo yusallaa fiihi lagu tukado yusamaa masjidan masjid baa magac ahaan loo yaqaana axkaamtii masaajidkaba yaanay yeelan kama qaala sala allahu alay wasalam jucilat liya alardu masjidan wa tahuura waa hadalkii shekhulislaam ibnu taymiya hadalkani maqsuudkuna waxa weeye markuu rasuulku nahiye uu diiday in qubuurta ambiyada iyo saalixiinta masaajida laga dhigto ma aha macnaheedu in masaajid laga duldhisown taasi iyadu waa kamid oo waa xaaraan laakiin haddaan masaajid laga dul dhisi laakiin cibaadadii lala soo doonto sida baryadii qofku markuu ilaahay uu baryaayo xabaalaha uu tago isagoo isle halkaasaa cibaadada lagaaga aqbalaya baryada oo halkaasay ku fadli badanta say dadkeenuba sameeyaan qaarkood kuwa juhaashi markay abaari ku dhacdo ee ilaahay roob ay weydiisanayaan xaggee bay tagaan yadhabuuna ila alqubuur xabaalahay tagaan ee xabaasha horta ku wareegaan markay kadib ilaahay ay baryaan taa way antuu rasuulku diidaya sal la al sala allahu aleyh wasalam wakadalika dabxig iyo gawraca haddaad ilaahay daraadii neefkan aad uqalayso waa cibaado cibaado maxaad xabaalaha kala doonaysa lama ogola bal iyada daliil gaaraaba kusoo arooray faqad nabiyu sal lay slam can ilcaql rasuulku waa diiday in xoolo lagu dul gawraco xabaalaha oo alcaqri waxa weeyaan waa adabcu cinda alqubuur siduu leeyahy cabdurazaq raximah llah marka ma banaano cibaadada haddaad ilahay daraadii u samaynaysa ina xabaalaha la dul tagtid baryo iyo salaad iyo gawrac iyo dawaaf laa yajuus waad aragtaa rasuulku inuu diiday waayo maxaa loo diiday waxay sabab u noqonaysaa in dadka xabaalaha ku jira marka dambe la caabudo iyaga la baryo iyaga laftooda wali axmeda waxaa usugnaado bisanadin jayidin uu ku wariyay can ibn mascuudi radia allahu canhu marfuucan ina min shiraari nnaas bu i dadka waxa u shar badan man tudrikuhum saaca kuwa u shar badan waxaa kamid a ah, man tudrikuhum saaca kuwa qiyaamo uu soo gaadhay wahum axyaa iyagoo nool qiyaamo wuxuu udhacayaa shiraaru nnaas dadka kuwa u shar badan iyo waladiina kuwa yatakhiduuna ka dhiganaya alqubuura xabaalaha masaajida meel ay ku cibaadaystaan oo cibaadada xabaalaha la doonanaya waa min shiraari innaas dadka kuwa u shar badan waayo ficilkoodaas wuxuu sabab u noqonaya wax la sameeyo waxa u shar badan oo shirkiya rawaahu warawaahu abu xaatib fii صaxiixihi wallahu aclam waxka bilahi tawfiq wsala la ala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira